alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska saddex boqoliyo sideed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo labaatane o can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa yajzi waladun waalidan ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqah laa yajzi uma abaalgudo waladun ilmo uma abaalgudo waalidan waalid dhalay ilmihiisu uma abaalgudo ilaa an yajidahu inuu helo mooyaane mamluukan xaaluu markaa addoon yahay oo la mulkiyey oo cidi leedahay fayashtariyahu uu waalidkii soo iibsado oo markaa addoon ah fayuctiqahu yuctiqahu dabeedna uu xoreeyo hadduu sidaas sameeyo waa u abaalguday oo addoonnimadii ka saaray oo xor ka dhigay haddii kale uma abaalgudayo xaqiisa ma gudi karo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa xaqa waalidku inuu weyn yahay ilmuhuna si kastuu ugu samafalo inaanu xaqiisa gudaynin waxaa laga soo reebay hal masale keliya masaladaas waa maxay waalidkiibaa markaa cid baaba addoonsatay oo addoon buu noqday addoon ayaaba waalidkii noqday amaba markii horeu ahaa dabeed markaa ilmihii baa markuu weynaaday intuu markaa waalidkii soo iibsaday ayaa dee markuu soo iibsaduu iskaga xoroobayaaba tumaatig ahaan buu u xoroobayaa inuu addoonsadaa ma dhici karto laakiin sababitaanka uu sababay dee inuu markaa xornimada laga soo qaaday kaannahu inuu xoreeyey uma baahna xataa markuu soo iibsado inuu xornimo ku dhawaaqo ama u yidhahdo waan xoreeyey markii waa iska xoroobayaaba yacni waxa weeye isaga iska daaye maxaarimtao dhan baa saasa man malaka daa raximin maxramin cataqa calayhi ku kastoo mulkiya cid maxram u saaxiib ah cid qaraabo ah oo maxramkiisa a ah, mulkiyo gacantiisa ay soo gashaa waa ka xoroobayaa in addoonsadaa ma dhici karto markaa fa yuctiqahu nusakha qaar fayactiqahu bay qorayaan yada kordhigayaan laakiin saxdu waxay tahay yada in la gudo waayo cataqa yactiqu waa laazim ee actaqa ayaa waa xoreeyey noqonaysa taasaa noqonaysa marka calaa kulli xaal xaaladdaas waxaa laga soo qaaday inuu abaalkiisa guday oo inuu addoonnimo ka saaray la addoonsanayey oo xor ka dhigay dee waa miisaan badanta laakiin wixii kale oo dhan abaalkiisi ma gudin cabdullahi bnu cabaas baa nin baa u yimi wuxuu siday hooyadii ninkaa u imanayaa hooyadii oo laciiftay oo daciif noqotay ayuu siday waa xambaarsanaaba muddo doorana waxaway saas u siday xajkiina waa la maray siday u xambaari jirtu u xambaaray cabdullahi bnu cabbaas buu yimi oo wuxuu yidhi xaqeedii ma gudin markaasuu yidhi xanjeerka u yara debcay naxdintay ka naxday keliya intaas maad gudin buuri xanjeerka yacani iyadoo ku siida maganaysaa oo ku xambaarsan xanjeerku inuu yaro dibcayo ay naxday ayse inanka kaa dhac intaas keliya xataa maad gudin iskadaa wax ka badan cabdullahi ibnu cabbaas baa ku odhanay marka xaqa labada waalid waa weyn yahay khaas ahaan xaqa hooyadana sii weyn xaqa hooyada ayaa sii weyn xadiidka saddex boqoliyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo koob iyo labaatane wa canhu aydan radia allaahu canhu abu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim aydan noqoshaynu ku noqonnay aydna aydan radia allaahu canhu anna rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaala uu yidhi man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe rumaynaaya falyukrim dayfa ha sharfo martidiisa waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamada falyasil raximah ha xidhiidhiyo qaraabadiisa qaraabadiisa ha xidhiidhiyo waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya bilaahi allah iyo walyowmi alaakhir eh, maalinta dambe ee eh, qiyaamada falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha aamuso muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay buhaariyo muslim baa labadoo soo wariyeen wuxuu kaga bedelan yahay xadiiskii hore aynu soo marray xagga marka waxa qaraabada falyasil raximah qaraabada ha xidhiidhiyo in markaa lagu bedelay jaarkii marka waxa weeye xadiiskan taasi ku kala duwan yihiin marka labada kale waa isku mid laakiin fal yasilu raximah waana sida uu baabka ugu keenay qaraabadiisa ha xidhiidhiyo marka qaraabadii in la xidhiidhiyo ayaa marka layna amray xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhinaana waxay u qaybsantaa xidhiidhin waajib ah iyo xidhiidhin sunno ah ayay u qaybsantaa qaraabadiina dee waa badan tahay oo xadkeedii waa waasico waa ballaadhan ya qaraabadu waa macno ballaadhan istawsuu biahli misra khayra faina lahum dimmatan wa raxima wuxuu sheegaya xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ku sugnaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam reer masa markuu sheegayey waxay leeyihiin dimmatan cahdina waa leeyihiin raximna waa leeyihiin raximka waxay culammadu yidhaahdeen haajaro ummu ismaaciil ah baa reer masar ahay haajar ummu ismaaciil dee ismaaciil intay ka tirsadaan yaa cadnaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsanayaa labaatan sooma yaa marka cadnaan iyo ismaaciilna dee aabayaal baa u dhexeeya hadda maaragta marka waxa weeye haddana taasu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam raxim inay leeyihiin ayuu markaa tilmaamaya ha yeeshee culammadu waxay ahaan raximka wuxuu qaybsamaa raxim xidhiidhintiisa fadli ku jiro oo dee sunnaa in la xidhiidhiyo iyo raxim xidhiidhintiisu ay waajib tahay labada qaybood buu qaybsamaya raximka xidhiidhintiisu waajibka tahay maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ciddii maxram ah oo hadduu midna ahaan lahaa lab midna ahaan lahaa dhadig inay isguursadaan aynay u bannaanaateen taasaa waxaa la odhanayaa waa raxim daabitka caynkaasay u dhigaan xaggee laga qaatay daabitka daabitka waxaa laga qaatay xadiiskii tilmaamayey in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof dumara iyo eeddadeed eeddadeed ruma inaan guur lagu kulminayn qof dumara iyo habaryarteed rumana inaan guur lagu kulminayn oo bimacnaa nin inuu guur isugu keeno inan iyo eeddadeed ruma uu wada qabo ama inan iyo habaryarteed ruma inuu wada qabaa inaynay u bannaanin xadiiskii tilmaamayey khashyata an taqtacuu arxaamakum maxaa loo diiday waxaa laga baqayaa raximadiinna iyo qaraabooyinkiinna inaad goysaan oo hadday markaa inan iyo eeddadeed ruma ama inan iyo habaryarteed ruma ay noqdaan dangalooyin ay noqdaan oo darrataan ay noqdaan nin wada qabo dee waxa weeye inay isdhibaan baa ka iman karta ay isjeclaan waayaan ma isdhibaan waa ka iman kartaa xafiirtamaan marka tan noocaasina qaraabogoyn baa ka imanaysa qaraabada la diidaayo marka in la gooyaa waa maxay waa tii maxramiyada ku saabsanayd lama diidin labadii ilmaadeerka ruma ahaa in la wada guursado laba hablood oo ilmaadeer ruma ah in la wada guursado oo guur lagu kulmiyo lama diidin maxaa ah, marka farqiga markaa laynoo sheegay ee tan loo diiday ee weliba cillada laga dhigay si aydaan raximadiinna iyo qaraabooyinkiinna u goynin waxaa laga qaadanayaa qaraabadii markaa in la gooyaa aynay bannaanayn inay noqonayso noocaas bacdu ahlicilmi saasay ka istimbaadeen oo markaa kala baxeen qaraabadan kale caamka iyo casabooyinkanna ee kale siyaadada ay waxay noqonayaan xidhiidhintu inay noqonayso mid markaa sunna ayna noqonayso fadli laga helaayo yacni marka ayay noqonaysa marka silatul arxaamkii waa u qaybsamay mid waajiba iyo mid sunno ah sidaa ugu qaybsama waaya xadiidka saddex boqolabaatan wa canhu abu hurayra waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim radi allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam in allaha tacala khalaqa alkhalqa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam allah isagaa koreeye eh tacaala jumlada waxaa loo keenay waa lilmadxi waa jumla muctarida oo ammaan u timi iyo sanaa khalaqa alkhalqa wuxuu abuuray khalqiga makhluuqaad ku abuuray xataa idaa faraqa minhum wuxuu khalaa'iqdii abuuray yacnii oo abuurkii ku waday ilaa intii uu markaa abuurkooda dhammaystiray qaamat irraximu raximkiibaa kacay oo istaagay qaraabanimadii fa qaalat waxay tihi raximkii haada maqaamu alcaa'idi bika min alqatiica kani waa makaanu istaaggii weeye kii ku magangelayey adiga ku magan magangelayey meeshuu istaagayo weeye min alqatiicati goynkaa magangelayey waxay iska laalaadisay carshiga dabeedna waxay tihi hada maqaamu lcaa'idi bika min alqatiica kii goynkaa magangelayo adiga ku magan magangelayey allaahow meeshuu i joogsan jiray weeye ee bimacnaa goyn iga badbaadi in lay jaro lay gooyo haddaan qaraabanimadii ahayn qaala nacam wuxuu allah yidhi waan kaa badbaadiyey yacni waan kaa magangelinayaa yacni sharcan baan kaaga magangelinayaa oo waxaan sharciyaynayaa in lagu xidhiidhiyo oo goyntaadu aynay bannaanayn yacnii qadaran baan markaa kaaga magangeliyo ma dhacaysaba muraadku ma aha qadaran waa dhici kartaa laakiin sharcan baa la sharciyeeyey inaan la goyn amaa tardayna an asila man wasalak amaa tardayna kama raalli noqonaysid miyaa an asila inaan xidhiidhiyo man wasalaki kii ku xidhiidhiya wa aqtacayo inaan gooyo man qataca kii ku gooyana inaan gooyo kii ku xidhiidhiya xidhiidhiyo miyaanad ku raalli noqonay qaalat waxay tidhi qaraabanimadii balaa haa raalli baan ku noqonaya qaala fadaalika lak kaasi aduu kuu sugnaaday waad leedaho xukunkaas ayaa lagu xukumo kuu sugnaaday kii ku xidhiidhyana waa xidhiidhinaya kii ku gooyana waa goynaya uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabeed wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam iqra'uu in shi'tum akhriya haddaad doontaan fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi alardi wa tuqaticuu arxaamakum fahal casaytum ma mudan tihiin xaqiiqa ma ku tihiin in tawallaytum haddii aad jeesataan oo taacada ka jeesataan an tufsiduu inaad kharibtaan fi alardi arlada aad kharibtaan oo fasaadisaan wa tuqaticu iyo inaad goysaan inaad googgoysaan oo jarjartaan arxaamakum qaraabooyinkiinnan inaad goysaan ma mudan tihiin oo in tawallaytum la yidhaahdo haddaad jeesataan weji labaad fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad wulaad noqotaan oo madax noqotaan oo maamulka iyo madaxnimada aa qabataan an tufsiduu fi lardi arlada inaad fasaadisaan oo kharribtaan wa tuqaticuu iyo inaad googoysaan oo goysaan arxaamakum qaraabooyinkiina sidaa ma mudan ya ulaa'ika aladiina lacanahum allah ulaa'ika kuwa arladana kharibaaya qaraabooyinkana goynaya aladiina kuwii weeye lacanahum allahu allah nacdalay oo fa asamahum u dhegatiro xaqa ka dhegatiray wa acma absaarahum indhahoodana uu tirayoo uu indhatiray oo xaqii ka indhatiray waa waciid weeye muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaye waxaa ku sugnayd bukhaari u sugnaatay fa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi man wasalaki wasaltuh ku kastoo ku xidhiidhiya wasaltuhu anna waa xidhiidhinaya waman qatacaki ku kastoo ku gooyana qatactuhu waa goynayaa saasoo allah u ballanqaaday sidaas ayuu allah u ballanqaaday marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qaraabada in waxa weeye xidhiidhinta la xidhiidhiyo ciddii xidhiidhisa inuu ilaahay xidhiidhinayo ciddii goysanayna allah goynayo marka waciid baa ku sugan iyo gooddii cidda qaraabada goysa dadku haddaba qaraabada waxay ugu qaybsamaan saddex qaybood mid waxaa la yidhahdaa waasil midna waxaa la yidhaha mukaafi midna waxaa la yidhaha qaatic waa saddex qaybood mid waa qaraaba xidhiidhiye oo qaraabadii waa xidhiidhinaya midna qaraabadii Eh, ma xidhiidhinayo mana goynayo kii xidhiidhiyana waa xidhiidhinaya kaan xidhiidhina ma xidhiidhinayo mukaafi baa layaha waynoo iman doonaa xadiis baa ku saabsan ya laysa alwaasilu bilmukaafi waynoo iman doonaa in sha allah midna waa qaatic oo qaraabadii waa gooyo kuwuu xidhiidhiyo xataa jaraya marka qaraabada in la xidhiidhiyo ayaa markaa muhiima xidhiidhinta la xidhiidhinaya waxaa soo gelaya ixsaankooda iyo samafalkooda xataa ilaa salaamtooda iyo bariidadooda lasoo salaamaayo laga warhaynayo wixii lagu tari karo in lagu taroo la caawiyo ayaa soo gelaysa ya bulluu arxamakum walow bisalaam xadiis waxaa ku soo arooray qaraabooyinkeenna xidhiidhiya oo qooya kula waxaa ku qaynaysaan salaam ay noqoto asalaamtaan ya salaam assalaamtaan kulay noqoto yacni markaa bal wuxuun ku xidhiidhiyo ku qooya qoynta waxaa laga soo qaadayaa xidhiidhintii baa qoyn laga soo qaaday kaannahu in la qoynayo yacni saasoo kale laga soo qaaday hadduu markaysaa xataa telefoonka ka salaamo Eh, waxaa ka sii fiican dee in loo tago oo markaysa marka waxaan yacni ayaa markaa ka fiican laakiin waxa weeye salaamta xataa telefoonka laga salaamayo la nabdaadinayo la waraysanayo yacni waxa weeye haddii wax lagu tari karo markaysa markaa waxaan yani looga diraayo yacni marka waxaweye mobilka iyo wax lamida wax looga diray dee waxa weeye waa nooc wasli waa ku jiraa xidhiirin waa ku sugan tahay waa ku sugan tahay laakiin waxaa ka sii mudan yani tegista loo tago ayaa kasii mudan taana kolley cala kulli xaal nasiib bay kolley ku leedahay xidhiidhinta marka qaraabadii haddii la gooyo nooc marka waxa weeye waciida ku sugan oo waciiddadaas wuxuu nasiib ku yeelanaya ulaa'ika aladiina lacanahum allahu fa asamahum wa acmaa absaarahum nasiib buu ku yeelanaya qaaticana waciiddo ku soo arooray waa jiraan oo marka waxa weye waa inoo keeni doonaa in sha allah xadiidka saddex boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo saddex iyo labaatane wa canhu radia allaahu canhu abu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaariiyo muslim qaala inuu yidhi jaaa rajulun ila rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi nin baa u yimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam faqaala waxau yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii dadka yaa ugu xaqnimo badan yacni si wanaagsan inaan ula dhaqmo suxbada iyo saxaabadu waxaa laga tilmaamayaa waa wehelinta iyo dhaqanka laga tilmaamaya yacnii si wanaagsan aan ula dhaqmo ku weheliyo oo bimacnaa si wanaagsan aan ula dhaqmo yaa ugu xaqnimo badan qaala ummuk wuxuu ihi hooyadaa hooyadaabaa ugu xaqnimo badan qaala umma man yaa ku sii xiga qaala ummuk wuxuu idhi hooyadaa qaala umma man yaa ku sii xiga oo mar saddexaad qaala wuxuu ihi ummuk hooyadaa qaala uma man yaa ku sii xiga waa markii afraad qaala abuuk aabbaha muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaye waxaa ku sugnayd ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow man axaqu nnaasi dadka yaa ugu xaqnimo badan bixusni suxbati dhaqan wanaag inaan kula dhaqmo dhaqan wanaagsan inaan kula dhaqmo yaa ugu xaqnimo badan qaala wuxuu uhi ummuk hooyada uma ummuk deedna hooyadaa baa ku xigta uma ummuk deedna hooyadaa baa ku xigta uma abaak ay uma bara abaak intaa dabadeed waxaad u samafashaa aabbaha uma abaak ficil baad u qadaraysaa ficilkaasi waxa weye noqonayaa barra abaak aabbaha u samafal uma adnaaka adnaak intaa dabadeed waxaad u samafashaa cidda ku sii xigta cidda ku soo dhow iyo cidda ku soo dhow adnaakadaga dambe waxay iska noqonaysaa yacni markaa tawkiid ama caatif baa loo qadaraya caaif haddii loo qadarna waxay noqonaysaa cidda kusii xigta dabeedna cidda kusoo dhow dabeedna cidda kusoo dhow saas waalsaxaabatu bimacna asuxba erayga alsaxaaba iyo alsuxba waa isku macne xadiiskuna labada riwaayo kala duwan midna saxaaba ku timi midna suxba ku timi waa dhaqan wanaag baa loo jeeda si wanaagsani loo weheliyo oo loola dhaqmo baa laga tilmaamaya wa qowluhu uma abaak hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma abaaka uu yidhi haakada huwa mansuubun bificlin maxduuf waxaa lagu nasbiyey ficil la xadfay oo la qadaraay ay uma barra abaak aabbaha u samafal barra yabaru kolay luqada marka fiicani waxa weeye waa in barra la yidhahdo barra uma barra intaa dabeed u samafal abaaka aabbaha u samafal wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku sugnay uma abuuk intaa dabadeed waxaa ku sii xiga aabbaha ku xiga wa hada xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hooyada xaqeedu inuu weyn yahay ayuu tilmaamayaa cid loo samafalana cidda ugu xaqnimada badani inay tahay hooyada hooyaduna aabbaha ay ka xaq weyntahay oo ka horrayso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waalidada xaqooda saddex meelood marka loo qaybiyo laba dalool waxa yeelanaya hooyada daloolka soo hadhayna waxa yeelanaya aabbaha bacdu ahlicilmi sidaasay yidhahdeen maanaa qowl mashhuur ah laakiin daa'ifo culammada ka midii waxay yidhaahdeen may sidaa daahirka xadiidka way khilaafsan tahay waxaa laga qaadanayaa xaqa marka loo qaybiyo afar meelood afarta meelood saddex meelood ahaan inay hooyadu leedahay rubuca soo hadhayna inuu aabbuhu leeyahay waayo xadiidku sida u tartiibiye waa sidaas markii saddexaad nebigu sala allahu aleyh wasalam ma odhan aabbaha ee markii afraad buu yidhi marka afraadna dee tartiib baa la geliyeyoo tartiibun bimuhla uma uma ayaa u dhaxaysa marka saas aawadeed waxay ku tusinaysaa xaqa hooyadu siduu u weyn yahay bay ku tusinaysaa marka in hooyada marka gaar ahaan xaqeeda la yska ilaaliyo oo loo samafalo aabbahana loo samafalo haddii ay iskhilaafaan waxa weeye sidaad marka ugu dadaali lahayd inaad labadaba furiso lababa uoo samafasho ku dadaal waxaa la weydiiyey cabdullahi bnu cabbaas inuu ahaa baan filayaa baa la su'aalay hooyaday sibay amraysaa aabbahayna sibuu i amrayaa maxaa yeelaa wuxuuhi hooyadaa ateec aabbahan ha caasiyin hooyada ateec aabbahana ha caasiyin yacni saad uga tawriyaysan kartiiyo wixii la mida iyo markaa yaa yacni waxa weeye aan isugu taagin yacni markaas samee haddii labadaba la wada fulin karo dee ishkaal ma laha in markaysaa labadaba inaad fuliso ay waayo labaduba samafalka waa kugu leeyihi labaduba samafalka waa kugu leeyahay marka waa inaad la wada timaada waa inaad la wada timaadaa haddii xilli mucayana dee markaysaa markaa ay isdixaam ay samayso amarkoodii xaalka caynkaasa waxaad samaynaysaa adigoo markaa dee fulinaya yacni waxa weeye hooyadii ateecaya dee aabbihiina markaa inaan isku taagin oo sidaad uga tawriyaysan lahayd ama wax la mida ama yacni marka waxa weeye yacni dib aad ugu dhigi lahayd oo markaa bimacnaa aanu isaguna xanaaqi lahayn yani ku didaan hadday laakiin noqoto hooyadu inay ku amarto wax marka aabbaha cisyaan ku noqonayo toos ah oo sida marka aabbaha ku yidhi ha yeelin marka waxay noqonaysaa amrun bilmacsiya inay macsi ku amrayso inay macsi ku amrayso ayay noqonaysa inay macsi marka aad ku ateecdana maaha aabbaha ateecin haddii macnuhu noqdo laga yeeli maayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ateicitaan makhluuq lagu ateecaya cisyaanka khaaliqa la caasiyaya ma jirto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hooyadu marna aabbaha amarkiisay ku hoos jirtaa oo waa zawjo uu qabo marna waa kala madax bannaan yihiin oo waa kala tageen haddama aragta haddii waxa weeye zawjo ay tahay iyada iyo markaa ubadkuba inay isaga ateecaan baa saaran wixii aan dembi ahayn marka waxa weeye haddii ay markaa yacni taas marka waxaweyaan ay diiddo ay tidhahdo maya sidayda yeel ay tidhaahdo kaannahu markaa cisyaan bay ku jirtaa xaaladda noocaas ah oo dee inay amarka markaysaga zawjkeeda ka hor timaaddo uma bannaana ubadkana inay amarto khilaafkiisa ma bannaana laakiin marka ay kala madax bannaan yihiin xaalka noocaas ah haddaynay toos marka u lahayn aabbaha caasi yacni waxaweye amarkeeda waa in la qadimaa wallahu aclam xadiidka saddex boqol iyo labayo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afariyo labaatane wa canhu abu hurayre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal raqima anfu uma raqima anfu uma raqima anfu man adraka abawayhi cinda alkibar raqima anfu waxay iska niyeysan tahay inay idaafaysan tahay oo man adraka u idaafaysan tahay maa lagu cadfay tanwiinta sida looga daayo waa saas yani waxay ka dhigan tahay raqima anfu man adraka abawayhi marka intii aan la dhammaystirin ayaa marka waxa weyaan caatifkan la keenay dabeedna markaa saasaa loo xidhiyey qof markaa sankiisu ha booroobo oo ha dulloobo arraqaam waxa la yidhaha la yidhahdaa marka qof sankiisu ha ciidoobo bimacnaa ha dulloobaa looga jeedaa uma raqima anfu qof sankiisu ha dulloobo ha ciidoobo oo ha dulloobo uma raqima anfu man intaa dabadeed qof sankiisu ha dulloobo qofkaasoo adraka soo gaadhay adraka soo gaadhay abaweyhi labadiisa aabbe aabbihii hooyadii soo gaadhay oo min baabi takhliib aabbihii hooyadii baa markaa abaweyn laga cabbiray in laba aabbe ay yihiin cinda wakhtigii gabowga iyo weynida agteeda soo gaadhay axadahumaa ka bedelo mid ahaantood soo gaadhay aw kilayhimaa ama labadoodaba soo gaadhay falam yadkhul iljannata jannada aan gelin oo sababtooda aan jannada ku gelin siduu ugu samafalaayo kaasankiisu sankiisu ha dulloobo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey macnuhu wuxuu u dhacayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu habaaray qofka labadiisii waalid soo gaadhay iyagoo gaboobay ama mid ahaantood soo gaadhay isagoo gaboobay oo siduu ugu samafalaayo ee u xanaanaynayo janno ku geli waayey kaas sankiisu ha dulloobaan nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex goor waa habaaray ya marka iyadoo mar walba waalidada in loo samafalo ay tahay haddana markay taag darraadaan ee gaboobaan waa ka sii xag jiraa waajibkuna wuxuu noqonayaa mid marka waxa weeye yacni si adag buu noqonayaa hadda markay xoogga leeyihiin marka waxa weeye iyagaa shaqaysan kara waxaa dhici karta baahi badan ilmaha inaynay u qabin inay marka iyagu wax u qabtaan oo u qabaanaan oo u adeegaan laakiin haddana markaa waa laga rabaa inuu u samafalo laakiin markuu daciifaan ee taag darraadaan ee gaboobaan in loo samafalaa xaaladdaas waxay noqonaysaa mid sii adag bay noqonaysa marka ruuxa wakhtigaas soo gaadhay waalidadii mid ka mida ama labadoodaba iyagoo gaboobay oo siduu ugu samafalaya ugu xanaanaynayo u sidee u dhowraayo ee u raalli gelinayo janno ku geli waayey kaasankiisu sankiisu ha ayuu nebigu ku habaaray calayhi salaatu wasalaam saddex goor buu ku habaaray marka waxay ku tusinaysaa sida waxaweeye markaa xaqa labada waalid u adag yihiin waxay ku tusinaysaa in samafalkooda janno lagu gelaayo waxay ku tusinaysaa qofka wakhtigaa ka faa'iidaysan waayaa khatar inuu ku sugan yahay saddex boqol iyo saddexiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo labaatane wa canhu radia allaahu canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim anna rajulan qaala yaa rasuul allah in nin uu yidhi rasuulka ilaahayow ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunii ina lii ina liya iyo ina lii labadaba waa la odhan karaa oo ya'daa ulmutakallimka in la reebo iyo in la kordhigo labaduba waa bannaan tahay labaduba waa saa'iq waana fasiix waxaa markaa ii sugnaaday buu ihi qaraaba ii sugnaaday qaraaba ayaa ii sugnaatay qaraabaan leeh ninbaa ku odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadaasoo asiluhum waa xidhiidhiyaa wayaqtacuuni iyaguna waa i gooyaan waaba kalamaanba anigu waa xidhiidhinayaa iyaguna waa i jarayaano waa i gooynayaan wa uxsinu ilayhim waa u samafalaa wa yusii'uuna ilay iyaguna waa i xumaato falaano xumaan bay igula kacaan wa axlumu canhum waa ka dulqaataa wayajhaluuna calay way igu xadgudbaan jahliga waxaa laga tilmaamayaa hadda gardarradii iyo xadgudubkii baa laga tilmaamaya yacnii markaa gardarradii oo qofka lagu tacadiyayo o lagu gardarroonayo ayaa laga tilmaamaya waatuu shaacirkii lahaa ala laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli jaahiliina ninkii faaniy yacni waxa weeye qasiidadiisu waa kii lahaa yacni cidyaynugu gardarroon ya cid annaga nagu tacadidoo nugu gardarootay aynay jirin hadday nagu gardaroodaan waxay nugu sameeyeen wax ka daran baan ku samaynayna wayajhaluuna calaya way igu gardaroonayaanoo way igu xadgudbayaan faqaala waxau yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam lain kunta kamaa qulta ay wallaahi allah baan ku dhaartay lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta sidaad sheegtay haddaad tahay oo adoo u samafalaya ay ku xumaynayaan oo adoo xidhiidhinaya ay ku goynayaan oo adoo u dulqaadanaya ay kugu tacadinayaan oo kugu xadgudbayaan oo kugu gardaroonayaan fa tusifuhum almalla waxaad mooddaa oad ka dhigan tahay sidii mid eh, cunsiinaya eh, dambas kulul mid cunsiinayao kalead ka dhigantahay tahay bimacnaa dhibtaasi way ku noqon oo dembiga iyagaa xambaaranaya adiguna waxba kuma lihid waxaad ka dhigan tahay yacni markaa dambas kulul ruux cunsiinayo kalaad ka dhiganta almalla culamada badankood waxay u badiyaan musanifku waa siduu sheegi doono dambaska kulul in loo jeedo bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen almalla in laga tilmaamayo dhuxulaha laftooda markaysaga markaa dabka ah dhuxuladaba inaad cunsiinayso kalaad ka dhiganta fa tusifuhum waxaad mooddaa inaad markaa cunsiinayso almalla dambas kulul inaad cunsiinayso kalaad ka dhigantahay bimacnaa dhibtaas iyagay dhibi doontaa laakiin adiga waxba ku yeeli mayso halkaa ka hay baa macnuhu dhacay walaa yazaalu macaka min allaahi dahirun calayhim kama zuulaayo kama baxaayo wuu ahaanayaa sayakuunu baa macnuhu u dhacaya macaka adiga la jirkaaga waxaa ahaan doona min allaahi xagga allah waxaa ka ahaan doonaa dahirun calayhim mid kuu gargaaraya ku kaalmaynaya oo iyaga kaaga kaalmaynaya yacni iyagu dhibta ay kugu hayaan mid kaaga gargaaraya oo adiga ku kaalmaynaya xagga ilaahay yacni markaa kaaga sugnaaday maa dumta calaa dalik ay muddata dawaamika calaa dalik muddada aad sidaa ku daa'imtee ku sugan tahay xagga allah baa lagaa kaalmaynayaa marka adiga dhib kuuma leh laakiin iyagaa dhibtaasi ku noqonaya dembigaas rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa tusifuhum bidammi taa'i waxay ku oo iyo wa siini siinka oo hoos dhigan siinkaasoo almuhmalati tii aan dhibcaha lahayn ah shiinkiibuu ka soocayaa wa tashdiidilfaayi iyo fa'do markaa la shido fa'da muxuu odhan waayey tii dhibicda keliya lahayd marka xuruuf loo qoraayo alfaa iyo alqaaf isku si u qormi maayaan oo alqaaf iyo alfaa yacni xuruufta markaysaa way kala duwan yihiin sidaas aawadeed tamyiiz kale in lasii raaciyo uma baahna waalmallu malliguna bifatxilmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiisa wa tashdiidilaami iyo laamka sheditaankiisa la shado wa huwa aramaadu waa dambaska alxaaru kulul ay kaannamaa tucimuhum aramaada alxaara waxaad mooddaa inaad quudinayso o aad cunsiinayso aramaada dambaska alxaara kulul yacni haddii waxa weeye dab meesha ka baxaye dambaska oo dabkii markaysa waxa la bakhtiiyo dambaskii waa sii kulul yahay dambaskii oo kulul ama dambaskii oo kulul laga guray dabkaoo kale oo markaysaga in la cunsiinayo kale ay ka dhiganta dambaska kulul bima yalxaqu waa shabahaad lagu shabahayo bima yalxaqu waxaa haleelaya akila ramaadi kii dambaska cunaayey haleelaya oo min alalami xanuun ah min alalami xanuun ah yani dambaska ruuxa cunaya dee waxa weeye xanuun buu markaa yani dambaskaasi u leeyahy nafcina dee uma leh dhibaatana waa u leeyahy xanuun marka dembiga ay kaa qaadanayaan baa lagu shabahayaa xanuunka ka imanaya dambaskaa la cunaya kulul balaa shay calaa hada almuxsin ilayhim wax saarani ma jirto kaas markaa u samafalaya iyaga laakin yanaaluhum ha yeeshe waxaa haleelaya ismun cadiimun dembi weyn baa haleelaya dembigaa weyn wuxuu ku haleelayaa bitakhsiirihim fii xaqihi gaabinta xaqiisa ay ka gaabinayaan waidkhaalihim aladaa calayhi waidkhaalihim aladaa iyo dhib inay markaa gelinayaan calayhi isaga korkiisa ay soo gelinayaan wax dhibaato dhibaato kula kacayaan wallahu aclam calaa kulli xaal xadiidkani wuxuu tilmaamayaa oo laga qaadanayaa ruuxa qaraabada u samafalaya oo xidhiidhinaya oo iyagii ay xumaynayaan inuu markaa eh, isagu dembi aanu ku qabin dembiga iyagu ay qabaan isaguna ajarkiisa inuu leeyahy ajarkiisa inuu yeelanayo marka waa inaanu ka dayn samafalku u samafalayo kii qaraabada xidhiidhinaya ajarkeedu inuu helo hadduu doonaayo yaanu uga tegin oo u daynin way ku xumeeyeen ila waasil noqon maayo mid qaraabadii xidhiidhiyey haddii waxa weeye ka xidhiidhiye unuu xidhiidhiyo kii aggooye isagu xidhiidhin waaye isagu xumaato kula kacana uu isaguna jaro dee waxa martabadii wanaagsaneedu ka soo dhacaya marka waxaa la rabaa inuu isagu xidhiidhintii halkii ka wado si uu fadligaa u helo kii qaraabada xidhiidhiye fadligeedii siduu u helo wax dembiyana adigu kuma qabo isagu laakiin iyaga ayaa dembi weyn ka xambaaranaya marka qaraabada marleyba in la xidhiidhiya laga qaadanaya ha ku xidhiidhiyaan ha ku samafalaan ama ha ku xidhiidhin waayaane marleyba adigu xidhiidhinta inaad waddo aad samayso ayaa la rabaa xadiidka saddex boqoliyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo lixiyo labaatane wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibni maalik ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aharih man axaba ku kastoo jeclaada an yubsada lahu fii risqih in arsaaqdiisa loo ballaadhiyo kii jeclaada in arsaaqdiisa iyo quruska uu cunaayo loo ballaadhiyo wa yunsa'a lahu fii aharih iyo in loo dibdhigo raadkiisana loo dibdhigo falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa kii jeclaysta in arsaaqdiisana loo ballaadhiyo raadkiisana loo dibdhigo oo bimacnaa cimrigiisa loo siyaadiyo falyasila raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahi bukhari muslim baa labaduba soo wariyeen wa macnaa yunsa'a lahu fii aharih waxaa looga jeedaa macnaha ay leedahay an yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrih waxaa loo dibdhigayaa ajashiisa wa cumrihi cimrigiisa loo dibdhigaya xadiidkan waxaa soo aroortay riwaayo kale oo tilmaamaysa man sarrahu an yubsada lahu fii risqihi aw yunsa'a lahu fii aharih oo halkaa waawga aw ku beddelaysa marka taasna culamada qaarkood waxay ku xambaareen takhyiir labadaa arrinkii mid ahaan jecel laakiin waxaa ka fiican wejigay culamada kale mareen wejigay culamada qaarkood mareen baa ka fiican oo in la awdu waa xadiiskaa kale siday ugu timiyeen waxaa looga jeedaa bimacnaa alwaaw bimacna aljamci baa laga tilmaamaya oo tan bay la macno tahay marka waxa weeye waa jamci labada arrin oo la kulminay kii labadaaba jeclaystaa qaraabadiisa ha xidhiidhiyo hadduu labada arrin jeclaysto qaraabadiisa ha xidhiidhiyo marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa qaraabo xidhiidhinta in lagu helaayo arsaaq ballaadhan oo quruskii arsaaqda loo ballaadhinayo cimrigana loo dheeraynayo ajasha laga dibdhigaayo saasuu xadiisku tilmaamaya dee ajashuna waa shay muqadaroo qofka waxbaa loo qoray wakhti faida jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun yacnii haddii ajashooda ay timaaddo saacadna kama hormarayaan wakhti aad u yar kamana dibdhacayaan in yarna kama dibdhacayaan kamana hormarayaan marka maxaa looga jeedaa ajashiisa ayaa loo dibdhigayaa ama raadkiisa ayaa loo dibdhigaya bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in laga tilmaamaayo cimrigaa loo barakaynaya cimrigu waa intiisii laakiin barakaa loo gelinayaa khayraad iyo wax anfacaya la waafajinayaa markaasaa cimrigii yaraa waxaa lagu qabanayaa hadday cibaade iyo camal wanaagsan tahay iyo tawfiiqda waxa la siiyey waxaa lagu qabanayaa wax markaa cimri badan u baahan cimri badan wax u baahan ayaa marka waxa weeye yani loo fudaydinaya la waafajinaya markaasuu cimriga aada uga faa'iidaysanaya imanka waxaa jira culammada qaarkood oo cimrigooda aanu dhaadheerayn ya haddana ilaahay marka u waafajiyey camal fara badan inay ku qabtaan kutubo fara badan ku allifaan alimaamu nawowi cimrigiisu waa koobnaa shan iyo afartan jir buu ku dhintay haddana kutubaha uu ka tegay ee qoray aad iyo aad bay u fara badnaayeen haddama aragtaa marka waxa weeye waa barakada cimriga ayay ka tahay cimriga sida markaa loo barakeeyey ka tahay mashaayikhda qaarkood aan afartanka gaadhin baa jira oo da'doodu markaa yaraan ku dhintay haddana waxa weeye markaa ilaahay wax badan waafajiyey oo wax fara badan u sahlay ayaa markaa jira marka saas aawadeed xaggaa barakada waa lagu fasiray culammada badankoodu saasay ku fasireen bacdu ahlicilmi waxay kaloo ku fasireen in laga tilmaamaayo yacni addikru lxasan ammaan wanaagsan in laga dambaysiiyo oo raad wanaagsan ka dambeeyo wanaag lagu ammaano hadda maaragta oo waxa weeye ammaanta ee cid lagu ammaanayo wanaag lagu xusaayo isaga dabadii waxay ka dhigan tahay cimri labaada uu nool yahay waxaa jira ahlucilmiga qaarkooda aan ubad ka tegin haddana waxa weeye markaa dadka dhexdooda dee markaa xuskooda ku nool yahay yacni ubadna ma yeelan wax ubada ma yeelan haddana waxa weeye yani markaa had yo jeer yani dadka dhexdooda ayay ku nool yihiin oo marka laga xusayaa oo wanaag lagu sheegayaa hadalladoodii lasoo qaadanayaa marka taasina waxa weeye waa markaa raadka marka loo dibdhigayo wey mm. wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin yacni carab wanaagsan iyo ammaan wanaagsan in dadka dambe loogu yeelaa waa shay dee fiican weeye saas aawadeed baa nebi ibraahim ugu ducaysanayay shayga saddexaad waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo in laga tilmaamaayo cimriga laftiisa loo waasicinayaa oo waa sabab keensanaysa cimrigu inuu dheeraado keensanaysaa qaraabada in la gooyaana waa sabab keensanaysaa inuu cimrigu gaabto keensanaysa marka sabab iyo musabab bay ka dhigan yihiin ha yeeshee qofka arrinka ka dhacaaya horaa loo qoray kani qaraabadu xidhiidhinaya saas aawoodee cimrigiisu waa dheeraanayaa kanna qaraabadu goynayaa cimrigiisu dabeed waa gaabanayaa waa shay sii qoran waa shay sii qoran weeye yamxu allaahu maa yashaa wayuhbitu cindahu ummu lkitaab yacni marka masaxaadda la masaxayana marka aayadda lagu fasiro axkaamta qadariga in laga tilmaamaayo marka saa lagu fasiro tafsiir labaad baa ku jire waxay noqonaysaa in marka la yidhaahdo suxufta ay hayaan malaa'igtu iyo cilmiga malaa'igta marka loo eego ayaa marka waxaweye maxwigii isbaat ku dhacaya oo bedelaaddu ay ku dhacaysa iyo siyaadinta iyo nuqsaamintu laakiin cilmiga ilaahay marka loo eego yani wax siyaadin iyo nuqsaani ma jirto waayo ilaahay waa sii ogaa wax walba siday u dhacayaan waa sii ogaa asbaabta cimriga dheeraynaysa inuu la imanayo ruuxu oo cimrigiisu dheeraanayo iyo sababaha cimriga gaabinaya inuu la imanaayo oo cimrigiisu gaabanayo mid walba allah waa sii ogaa lowxulmaxfuudkana wax kastoo dhacayaba yani maxwiyo ihbaatba masaxaad iyo sugis mid walba waxa weeye waa la sii qoray waana ku qornay marka waxay tahay wax markaa si ka tiban bay ahayd oo hore usii qoran ayay marka ahayd marka cala kulli xaal waa sabab keensanaysa cimrigu inuu dheeraado laakiin sababta iyo musababka mid walba maktuub bay ahaayeen waana qornaayeen mid walba waa qornaayeen badanka culamadu waxay u badan yihiin xagga barakada in laga tilmaamaayo iyo dikriga xasanka ah qaar baa labada kulminaya oo labadaa isku daraya saasay marka culammadii u badan yihiin bacdi ahlicilmina tan waa ku xambaareen daahirka xadiidkana waa waafaqaysaa haddii markaa saa lagu xambaaro marka waxay ku tusinaysaa fawaa'idda ay leedahay inay ka mid tahay in arsaaqda loo ballaariyo ajashana loo dibdhigo inay ka mid tahay asbaabaha markaa in qaraabada la xidhiidhiya ay keensanayso xadiidka saddex boqol iyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo labaatane wa canhu anas wuxuu ka soo wariyeen imaam bukhaari iyo muslim qaala inuu yidhi kaana abuu talxata akar alansaari bilmadiinati maalan kaana abuu alxata abuu alxa wuxuu ahaan jiray akar alansaari ansaarta ka ugu badan bilmadiinati madiina gudaheeda ka ugu badan buu ahaan jiray maalan xagga maalka min nalin eh, maalkaasoo min nakhlin geed timireedya ahaaday yacnii beeraha timirta ka ugu maalka badan buu ahaa waa xadiiskii aynu soo marray wa kaana axabu amwaalihi bayruxaa'a axabba haddii la yidhaahdo bayruxaa'u baa laodhanaya haddii axabu la yidhahdana bayraxaa'a baa laodhanaya wa kaana axabu amwaalihi ilayhi bayruxaa'a wuxuu ahaa xoolihiisa nooca uu ugu jecel yahay ugu kalgacaylka iyo jacaylka badan yahay bayruxa'a beerta bayruxaa la yidhahday ahayd wa kaanat waxay ahaan jirtay beertaasi mustaqbilat almasjid masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam mid soo qaabilsan oo ku dhow soo qaabilsan bay ahayd ka soo horjeedda wa kaana rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yadkhuluhaa mid beertaa gala wayashrabu min maa'in fiiha tayibin wuxuuna ahaan jiray mid cabba min maa'in fiiha biyo beerta ku sugan mid cab buu ahaan jiray biyahaasoo tayibin wanaagsan falamma nasalat hadihi alaayatu markay aayaddani soo degtay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun lan tanaaluu gaadhi maysaan albira khayrka iyo wanaagga ma gaadhaysaan xataa tunfiquu ilaa ad bixisaan mima tuxibbuuna waxaad jeceshihiin wax ka mida ilaa ad bixisaan yacni ma gaadhaysaan qaama abu alxata ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam abu alxa ayaa kacay ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi intii ka ahaatay ayuu u tegey eh, oo gaadhay faqaala wuxuuhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul allah tabaaraka wa tacaala isagaa barakadiisa iyo khayrkiisu batay wa tacaala isagaa yaquulu wuxuu markaa odhanayaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun wa ina axabba maalii ilaya bayruxaa maalkayga kaan ugu jecelahay ee xaggayga loogu jecel yahayna waa beerta bayruxaa weeye beertaa weeye wa innahaa sadaqatun lilaahi tacaala beertaasi sadaqo ayay tahay sadaqadaasoo lilaahi ilaahay dartii yacni markaa loo sadaqadaysto u sugnaatay mm, ilahay dartii u sugnaatay tacaala ilahay isagaa kordheeya biraha wa dukhraha cinda allaahi arjuu waxaan rajaynayaaba buu yidhi abu talxa biraha khayrkeeda wa iyo waxtarkeeda ama ajarkeeda cinda allaahi tacaala allah agtiisa ayaan ka rajaynaya fadachahaa yaa rasuul allahi dhig rasuulka ilaahayow xaysu araaka allah meeshuu ilaahay ku tusiyo ku garansiiyo meeshaa dhig faqaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi bakhin yacni wanaag baa arrinkaa u sugnaaday waa ammaanay dalika maalun raabix kaasi waa maal yani macaashaya weeye macaash u saaxiiba wanaagsan laga macaashayo yani isagaa laga macaashaya loo jeeda dalika maalun raabix kaasi waa maal macaash u saaxiiba macaashaya bimacnaa adaa ka macaashaya loo jeeda waqad samictu maa qulta waanan maqlay wixii aad tidhi ay aladii qultahu wainii araa an tajcalaha fi laqrabiin wa innii araa anigu waxaan arkaa an tajcalaha inaad ka yeesho beertaas filaqrabiina qaraabadaada dhow inaad markaa ka yeesho iyaga markaa aad ku bixiso ayaan markaa arkaa fa qaala abu alxa abu alxa wuxuu yidhi afcalu yaa rasuula allah waan yeelayaa sidaa waa samaynaya rasuulka ilaahayow faqasamahaa abu alxata fii aqaaribih waa qaybiyey abu alxa wuxuu u qaybiyey fii aqaaribihi qaraabadiisii wa banii cammihi iyo ilmaadeeradiisii u qaybiyey muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhari muslim baa labadu isku waafaqeen wa sabaqa bayaanu alfaadihi fii baabi alinfaaqi mima yuxibu wa sabaqa waa soo hormaray bayaanu alfaadihi ereyadiisa in la caddaynaayo fii baabi alinfaaqi wuxuu ku soo hormaray baabka markaa bixinta la bixiyo mima yuxibu wuxuu eh, qofku jecel yahay wax ka mida inuu bixiyo wuxuu u keenay yacnii qadarka ugu dambeeyo ku saabsan eh, wa innii araa an tajcalaha fi alaqrabiin xadiiska waa soo marraye qaraabada inaad ka yeesho marka cidda aad siinayso Eh, aad ku bixinayso sadaqadaas inaad qaraabada ka yeesho ayaan arkaa inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam uuna fuliyey eh, abu talx waxaana dee xusid mudan qaraabadu markaa siinayey eh, maxaarim keliya may ahayn waxaa ka mid ahaa ragguu siiyey yacni xasaan ibnu haabit iyo ubay ibnu kacbi baa ka mid ah xadiiska saddex boqol iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan an cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni camr ibni caas qaala inuu yidhi aqbala rajulun nin baa soo qaabilay ilaa nabiyi illaahi sala allahu aleyhi wasalam nabiga ilaahay intii ka ahaatay fa qaala wuxuu yidhi ninkii oo nabiga ku yidhi ubaayicuka cala alhijrati waaljihaad ubaayicuka waxaan kugula ballamayaa waxaan kugula ballamayaa oo bayco kugula gelayaa cala alhijrati hijro ilaahay dartii aan u soo hijroodo iyo waaljihaad ilaahay dartii inaan u jihaado abtaqi alajra min allaahi tacaala xaal aan ajar doonaayo min allaahi tacaala allah aan ka doonaayo allah isagaa korreeye qaala wuxuu idhi fahal min waalidayka axadun xayun wuxuu idhi labadaada waalid midna ma nool yahay mid nooli ma ku jira labadaada waalid qaala nacam bal kilaahumaa labadooduba waa nool yihiin labadii waalid labaduba waa nool yihiin qaala fatabtaqi alajra min allaahi tacaala ajar allah ka doonaysaa soo maaha waxay u dhacaysaa min baabi xadfi hamsat alistifhaam afatabtagi alajra min allahi tacaala baa macnuhu dhacaya qaala wuxuu uhi nacam haa qaala farjic ilaa waalidayka faaxsin suxbatahumaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ku noqo labadaada waalid oo fa axsin wanaajiyo oo samafal ee suxbatahumaa la dhaqankooda aad la saaxiibayso iyaga wehelinayso wanaaji oo si wanaagsan ula dhaqan muttafaqun calayhi yacni xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan wa haada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim weeye muslim lafdigu kusoo wariy weeye wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo waxaa ku sugnaayd riwaayadaasoo lahumaa bukhaari iyo muslim labadaba u sugnaatay jaa'a rajulu nin baa yimi oo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam fasta'danahu fi ljihaad wuxuu idan weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam filjihaadi jihaadka ayuu u weydiistay inuu u fasaxo inuu soo jihaado faqaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam axayun waalidaak ma nool yihiin labadaada waalid qaala wuxuu uhi nacam haah qaala fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad labadooda ku jihaad waxaa loo jeedaa ajarka jihaadka labadooda ka raadi ajarkii jihaadka laga heli lahaa yaga ka raadi yagaad ka helaysaaye macnuu saasuu u dhacaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa labada waalid samafalka loo samafalayaa inuu weyn yahay oo xataa jihaadka ka horreeyo ayaa laga qaadanaya inuu jihaadka ka horreeyo ayaa laga qaadanaya saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen hadduu jihaadku yahay fardu kifaaya jihaadkii ma raacayo ilaa uu idan weydiisto labadiisa waalid laakiin hadduu fardu cayn yahay oo tacayuno jihaadku xaalka noocaasa waxa weeye biduuni idnin ayuu markaa gelayaa oo waxa weeye farducayn iyo farducayn bay markaas noqdeen xaalka noocaas ah farducayn maslaxadiisu caam tahay iyo farducayn maslaxadiisu khaas tahay bay markaa noqdeen laakiin markuu fardu kifaayaha yahay wuxuu u baahan yahay idankii labada waalid buu u baahan yahay labada waalid ee uu weydiisanayaana waa inay yihiin laba waalid oo muslima waa inay yihiin ee eh, hadday gaalo yihiin eh, ma iidan weydiisanayo maya gaalo dee marnaba u idmi mayso inuu markaa jihaado u idmimayso inuu jihaado u idmimayso labada waalid in loo samafalaa fadligii ajarka ay leedahay baa laga qaadanayaa ciddii ilaahay dartii ugu samafasha marka loo samafalayana oo la ateecayana waa in ilaahay dartii rabbi in loogu dhowaanayo waa in looga jeedaayo niyada la wanaajiyaa markaa in janno lagu helaayo oo fadligaa laga qaadanayo ayaa xadiisku ku tusinaya xadiiska saddex boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sagaaliyo labaatane wa canhu wa canhu cabdulaahi bni camr bni caas wuxuu ka soo wariyey bukhaari can inabiyi sala allahu aleyh wasalam isaguna uu nebiga ka warinaayo sala allahu aleyhi wasalam qaala inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa alwaasilu bilmukaafi laysa alwaasilu ka qaraabada xidhiidhinaya ma aha bilmukaafi'i inta marka isaga loo sameeyey ka abaalguda oo intii in la eg sameeya kaasi markaa waasil qaraabadii xidhiidhiyey maaha walaakina alwaasila ha yeeshe ka qaraabada xidhiidhiyey alladii kii weeye idaa qatacat raximuhu markay qaraabadiisu goyso wasalahaa ka xidhiidhinaya weeye rawaahu albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiidka xadiidka bukhaari baa soo wariyey wa qaacat qaacatna bifatxi lqaafi waxay ku sugantahay qaafka kordhigiisa wataa iyo ta'da kordhigeeda wa raximuhu raximuhuna marfuucun way rafcisan tahayoo waa faacilkii qataca qaraabadiisu marka isaga goysuu xidhiidhinaya kaasaa waasil la yidhahdaa laakiin ka cidda xidhiidhisa uun xidhiidhiya cidda goysana gooya cidda salaamto salaama cidda kaalmaysa kaalmeeya ee sidaasuun yidhaahdaa yacni isagu waasil qaraabadii xidhiidhiyey maaha mukaafi baa la yidhahdaa yacni fadligii waasilka qaraabada xidhiidhiyey kan qaraabada xidhiidhiyey fadligeedii heli maayo dembigii qatiicaduna ku dhici maayo waa saddex martabo saddexdaa martabo maxay kala yihiin waa waasil qaraaba xidhiidhiye iyo mukaafi mid isagu inta yacni isagu ay u sameeyaan bes buu u sameeyaa kii xidhiidhiye waa xidhiidhiyaa kii gooye waa gooyaa kii salaamo waa salaamaa kii salaami waaye ma salaamo kii marka waxa caawiyo waa caawiyaa kii caawin waaye ma caawiyo kaasi marka waxa fadligii waasilkee qaraabo xidhiidhintana heli maayo dembigii qaaicana yeelan maayo kii qaraabogoyskaha dembigiisina yeelan maayo mukaafi baa la yidhahdaa fadligiina waa seegay dembigiina waa ka badbaaday ka saddexaad waa qaatica waa ka qaraabada gooyey oo iyagoo xidhiidhinaya oo u samafalaya ayaanu isagu xidhiidhinay oo goynaya kaasi waxa weeye dembigii qaaicnimaduu yeelanaya qaraabogoyska dembigiisii buu yeelanaya kaasuu yeelanaya laakiin waasilku waa ka marleyba xidhiidhinaya haddii iyo haddiiba ka xidhiidhinaya hadday xidhiidhiyaan iyo hadday gooyaanba hadday wanaajiyaan iyo hadday markaa xumeeyaan mar layba ka xidhiidhinta u taagan ka qaraabada xidhiidhiye fadliga helaya kaas weeye ilahay dartiina arrinkaa u samaynaya xadiidka saddex boqoliyo sideediyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo soddon e wa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau alraximu mucallaqatun bilcarshi raximka ama qaraabada waxaa laga soo laalaadiyey bilcarshi carshiga taquulu waxay odhanaysaa raximku man wasalanii wasalahu allah ku kastoo i xidhiidhiya wasalahu allaah alla ha xidhiidhiyo waman qatacanii ku kastoo i gooyana qatacahu allaah alla ha gooyo way habaaraysaa wax isu ahaanshihii wax laysu ahaa qaraabanimada lafteedii baa laga yeelay sidii wax markaa iyagu habaaraya oo iyadu hadlaysa oo dacwinaysa oo marka waxa mar ilaahay wax ka baryaysa marka qaraabanimadii masdarkii weeyi qaraabanimadii baa marka waxawan habaarkan markaa odhanaysa carshigay ka soo laalaaddaa waxaanay markaa leedahay kii xidhiidhiya ilahay ha xidhiidhiyo kii gooyana ilahay ha gooyo waana sidii dee loo ballanqaaday muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidka saddex boqoliyo sagaaliyo labaatan can ummi lmu'miniina maymuunata binti alxaarisi radia allaahu canha annaha actaqat walidatan walam tasta'din inabiya sala allahu aleyh wasalam maymuuna binti alxaaris oo ummi lmu'miniin ah zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid ahayd cabdulaahi ibnu cabbaas iyo khaalid ibnu waliid labadaba waxay u ahayd habaryar ruma oo walaasheed ayaa dhashay yacni marka iyaguna habarwadaag bay ahaayeen cabdullahi ibnu cabbaas iyo khaalid ibnu waliid mid walba waxaa dhashay inla xaaris marka iyaduna ummulmu'miniin bay ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu aley wasalam bay ka mid ahayd annaha actaqat inay xoraysay waliidatan yacni addoon yar bay xoraysay waay lahayd waliida waxaa loo jeedaa ama addoonay lahayd bay xoraysay walam tasta'din inabiya sala allahu aleyh wasalam nebigana may idan weydiisan nebiga idan may weydiisanoo may odhan waxaan doonayaa addoontaa inaan xoreeyo ka warran falammaa kaana yowmuhaa markay maalinteedii ahaatay alladii maalinkaasoo yaduuru calayha fiihi uu nebigu ku soo wareegaayo iyadoo u imanayo xaggeeda u soo wareegaayo qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ashacarta annii actaqtu waliidatii ma og tahay inaan xoreeyey addoontaydii qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam awa facalti miyaad sidaas samaysay qaalat waxay tidhi nacam haa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ama inaki low acطaytiha akhwaalaki kana acdama liajrik wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ama inaki low acطaytiha adigu haddaad siin lahayd akhwaalaki abtiyadaa haddaad siin lahayd kaana acdama liajrik wuxuu noqon lahaa ajarkaaga mid u weynaansha badan buu noqon lahaa halkaad ka xoraysay addoontaa ama bidaddaa yar halkaad ka xoraysay haddaad abtiyadaa siin lahayd baa ku ajar weynaan lahayd oo xorayntaad xoraysay kaaga ajar weynaan lahayd muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhaariyo muslim baa labadoo soo wariyeen marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa iyadoo la ogsoon yahay xoraynta addoommaha la xoreeyo ilaahay dartii loo xoreeyaa inay fadli badan tahay haddana haddii lagu sadaqadaysan lahaa oo loo hibayn lahay oo la siin lahaa abtiyada la siin lahaa inay noqon lahayd mid xorayntiibaa ka fadli badan xorayntana fadliga ku soo arooray waa maxay qofka markaa addoon ama addoon xoreeya oo ilaahay dartii u xoreeya xubin kasta oo ka mida isaga addoonka markaa xubin ka mida ayaa sababtiisa laga xoreynaya markaa naarta laga xoreynaya bimacnaa addoon dhammaystiran oo laxaadadiisi u dhan yihiin haddii la xoreeyo yacni isagana jumladiisaoo dhan baa naarta laga xoraynaya qofka xoreeyey naartii baa laga xoraynaya siduu shakhsigaa u xoreeya isagana naarta looga xoraynaya marka fadiilo weyn baa xoraynta addoommada la xoreeyo oo ilaahay dartii loo xoreeyo ku sugan haddana wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii addoonnimada loo dayn lahaayoo loo hibayn lahaa abtiyada inay ka ajar weynaan lahayd halkaa maxaa ka soo baxaya ictaaqii fadligaa loo sheegay waxaaba ka sii ajar weyn sadaqadda lagu sadaqadaysanaye loo hibaynaaye la siinaaye addoonnimadii loo daynaaye ee abtiyada la siinayo wax kalena maahay waa qaraabanimada ixsaanka qaraabada loo samafalayo baa fadligaa weyn keensaday bimacnaa xorayntii mar haddii ay ku dhawaaqday dee waa dhacday lama soo celin karo waa dhammaato xor bay noqotay laakiin inta ayna ku dhawaaqin hadday nebiga u sheegi lahayd waxa markaa dee nebigu inuu sida afdalkaa inuu u tilmaamo ayaa ka iman lahayd wuxuuna u sheegayaa sidan inooga fadli badnaan lahayd xadiidka saddex boqoliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo labiyo soddone wa can asmaa binti abi bakrin asidiiq radia allaahu canhuma qaalat waxay tidhi qadimat calaya ummii wa hiya mushrika asmaa binti abi bakrin ayaa waxay tidhi qadimat calaya waxay ii timi ummii hooyaday baa ii timi waxay ii timi wahiya mushrikatun walxaal hiya iyadu mushrikatun ay gaala tahay iyadoo gaalnimadii ku sugan bay madiine iigu timi hooyadeed waxaa la odhan jiray qutaylatu bintu cabdilcuza marka abubakar way kala tageen abubakar qutaylo way kala tageen abuubakarna waxay u dhashay asmaa iyo cabdullaahi bay u dhashay marka iyadoo mushrikadii abay ka timi marka waxa maka ka timi oo markaasay madiine ugu timi ya qadimat calaya ummii hooyaday baa ii timi bay tidhi wahiya mushrikatun waalxaal hiya iyadu mushrikatun ay gaalo tahay aynay islaamin fii cahdi rasuulilaahi sal allahu aleyh wasalam wakhtigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay timi fastaftaytu waxaan fatwo weydiiye su'aalay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay baan weydiiyey qultu waxaan ku idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam qadimat calaya ummii waxay i timi hooyaday wa hiya raaqiba iyadoo jecel inaan xidhiidhiyo culamada qaar waxay u fasireen in looga jeedo iyadoo islaamnimada jecel laakiin wejigaa waa laga fiican yahay laakiin waxa weeye raagiba waxaa loo jeedaa raagibatan fi an asilahaa waxay jeclayd inaan xidhiidhiyo afa asilu ummii hooyaday ma xidhiidhiyaa sababtay su-aasha u weydiinaysaa dee inay gaalo tahay hooyadeed inay markaa inay hooyadeed gaalo tahay ayay u weydiinaysaa is leedahay walaagiyo baraagii maxay ka noqonaysaa qaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam nacam haa xidhiidhi silii ummak hooyadaa xidhiidhi muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen wa qawluha hadalkeeda ay tihi raagibatun ay taamicatun cindiya aniga ayay markaa iquuddaraynaysaa oo markaa waxa weeye ay wax iga rajaynaysaa tas'alunii shay-an waxbay weydiisanaysaa qiila waxaa la yidhi kaanat waxay ahayd ummahaa hooyadeed bay ahayd min annasabi xagga nasabka oo hooyo xaqiiqiya bay ahayd wa qiila waxaa la yidhi min alradaacati hooyadeed xagga naaska ah bay ahayd wasaxiixu alwal laakiin qowlka saxiixay waxay tahay waa ka hore weeye oo hooyada marka la itlaaqo min aradaacati aan lagu qaydin waxaa mutabaadira in looga jeedo hooyadii dhabta ahayd in laga tilmaamaayo laakiin marka tanaasnuugga ay tahay dee waxa weeye waa caadatan waa la qaydaa sida aayaddaba loo qayday aayaddaba sida lagu qayday marka waxa weeye hooyadeedii xagga nasabka inay tahay ayaa arjax ah qisadani waxaa la yidhaahdaa sida riwaayo kale ku soo aroortay sababtii ay ku soo degtayba weeye laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin aayaddaasi sababtay lahayd weeyaan baa la yidhahdaa marka riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa inay hadiyadana u waday dabeedna marka waxaweye nebigay weydiisay asmaa inay hadiyadaha ka aqbasho oo waxaweeye ay guriga u soo dayso oo ay markaa xidhiidhiso oo wax siiso dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xidhiidhi hooyada waxaa laga qaadanayaa waalidku hadduu xataa gaal yahay in loo samafalayo la wanaajinayo wa fi dunya macruufa siduu aayaddaba ilaahay uu yidhi adduunyada kula dhaqan wax wanaagsan haddii xataa markaa gaalo ay yihiin waxaad kula dhaqantaa adduunyada suxbo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqan yacni saasaa la yidhi markaa samafalkii inaanu ku dhacaynin gaalnimada ayaa laga qaadanaya oo iyagoo gaalaha xataa loo samafalayo ayaa laga qaadanaya mar haddii waxa weeye kaafir xarbiya aanu ahayn oo muslimka gaal la dagaalamaya aanu ahayn yacni markaa laftiisa waa loo samafalayaa uu yahay marka waxaweye gaal cahdi iyo wax leh yacni marka uu yahay ama uu dimi yahay ama uu marka ammaan haysto yacni saas marka waxa waa loo samafalaya yacni saas yada wey sidaas weeye wakhtigana imanaysaana waa wakhtigii sulxulxudaybiya ee heshiisku markaa u dhacay waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaaladu heshiisku dhex maray xilliyadaasay markaa imanaysa xilliyadaasay imanaysa markii dambe ma islaamtay hooyadaasi mise ma islaamin culammadu waa isku khilaafeen waxayse u badiyaan inaynay islaamin gaalnimadii inay ku dhimatay bay u badiyaan bacdu yidhi waa islaamtay waa jiraan laakiin wax daliila umay keenin marka sida loo badiyaa waxay tahay waa inay gaalnimadii markii dambena ku dhimatay ayaa loo badiyaa xadiiska saddex boqoliyo koob iyo soddon wa can zaynaba athaqafiyata imra'ati cabdullahi bni mascuud radia allaahu canhu wa waxa waxaa bukhaariiyo muslim ka soo wariyeen zaynab athaqafiya zaynab oo markaa reer bani thaqiif ka mid ah cabdullaahi bn mascuud haweenaydiisii ah haweenaydiisii yacni uu qabay ahayd ilaahay labadooda raalliha ka noqdee qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuuhi tasadaqna yaa macshara annisaa wax sadaqadaystoo waxbaxsada ururkii dumarkow nebigaa caynkaada yidhi calayhi salaatu wasalaam walow min xuriyikunna kulay ku tahay waxaa isku qurxisaanay xidhan tihiin ama dahabba ha noqdaan ama waxyaalo kale oo kuula iyo wax la mida ah ha noqdaan iyo fida iyo waxyaalo kaleoo la gashaday iyo jawaahir waxay isku qurxisaan kulay ku tahay wax sadaqadaystaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa amaruu nebigu amraayo dumarka qaalat waxay tidhi farajactu waa noqday ilaa cabdullahi bni mascuud markuu nebigu sidaa yidhi cabdullahi bn mascuud oo ninkeedii ah ayay ku laabatay fa qultu lahu waxaan ku idhi bay tidhi innaka rajulun khafiifu daati lyadi adigu waxaad tahay nin gacantiisu waxay u saaxiibka tahay ay khafiif tahay bimacnaa maal fiican aan lahayn khafiifu daati ilyad waxaa loo jeedaa yacni markaysaga maal hanti badan ma haysid gacantaadu waxay u saaxiibka tahay waa khafiif waa yar tahay yacni maal fiican ma lihid gabadhana waxay ahayd gabadh farsamo yaqaana bay ahaydoo shaqaysata ya waxbay iibin jirtay saas aawadeed yani markaa waxbay lahayd xoolaah innaka rajulun adigu waxaa tahay nin khafiifu daati lyadi gacantiisu waxay maalkay u saaxiibka tahay uu khafiif yahay oo yar yahay oo fudud yahay yacni maal fiican ma lihid wa inna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna qad amaranaa wuxuuna amray bisadaqati sadaqad buuna amray inaan wax sadaqadaysanno faatihi nebiga u tag calayhi salaau wasalaam cabdulahi bay ku odhanaysa fasalhu weydii fain kaana dalika yujziu cannii hadduu iga gudaayo yani kaasi hadduu iga gudaayo yani adaan ku siinaya yani waxaan adiga ku siiya hadday sadaqadii uu nebigu amray meesheedii iga gudayso waan ku siinayaa bay tidhi wailaa haddayna iga gudayna saraftuha ilaa hayrikum waxaan siinayaa cidaan idinka ahayn adiga iyo markaysa markaa dee ubadka inayla joogaan fa qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi bal i'tihi anti adigu maye u tago soo weydii nebiga calayhi salaatu wasalaam yadii buu ku celiyey adigu u tagoo soo weydii aniga hay dirina fanalaqtu waxay gabadhii zaynab tidhi waan tegey faida imra'atun min alansaari bibaabi rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam waaba iyadii oo gabadh ansaarta ka midi albaabkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay ku sugan tahay yacni waxay kula kulantay gabar ansaarta ka mida oo albaabkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam taagan xaajatii xaajatuha danteeduna ay tahay dantayda isku dan aanu nahay su'aashaan raba su'aasheeda ayaduna rabtaa wa kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray qad ulqiyat calayhi almahaaba nebigana korkiisa waxaa lagu tuuray haybad ya ayaa lagu tuuray yacnii haybadda waxaa loo jeeda cadamo iyo weyni yacni lagaga baqayo ya oo laga haybadaysanayo aan wejiga la siin karin ama hadalka lagula dhiiran karin qad ulqiyat waxaa lagu tuuray calayhi nabiga korkiisa calayhi salaatu wasalaam almahaabatu haybad baa lagu tuuray weyni iyo marka waxaweye baqasho ah, laga baqanayo ayaa lagu tuuray yani haybadaan lagu dhacayn inagaba haybad af soomaali ahaan dee hadda af soomaaliga lagu daray carabi ha ahaatee fa kharaja calayna waxaa nagu soo baxay bilaal bilaal oo mu'adinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi iiti rasuulallahi sal allahu aleyh wasalam oo u taga rasuulka ilaahi sal allahu aleyh wasalam iti odhan maysid labada hamse isku reebi maysid iiti baa la odhanaya hamsada marka laga bilaabo laba hamse laskuma reebo marka waxaa la ahrinaya mid baa la ahrinaya laakiin markaan hamsada la ahrin faqaala lahu iti baa la odhanaya hada godaalkeeda lagu dhufanaya cinda alwasli iiti rasuulallahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay u tag baanu ku nidhi fa akhbirhu waxaad uga warrantaa anna imra'atayn in laba dumari bilbaabi albaabka ku sugan yihiin labadaa dumaroo tas'alaanika ku weydiinaya atujzi'u asadaqatu canhumaa calaa aswaajihima atujzi'u ma gudaysaa alsadaqatu sadaqaddu canhumaa iyaga xaggooda ma ka gudaysaa calaa aswaajihimaa raggooda inay siiyaan sadaqadii aad amartay ma ka gudaysaa wa calaa aytaamin iyo agoon inay ku bixiyaan agoontaasoo fii xujuurihima iyaga markaa dhabtoodiiyo korintoodiiyo barbaarintooda ku sugan agoonay hayaan inay siiyaan iyo raggooda inay siiyaan ma ka gudaysaa sadaqadii oo sadaqadii ma ku baxaysaa walaa tuhbirhu bilaal bay ku odhanayaan walaa tuhbirhu ha uga warramin nabiga calayhi salaatu wasalaam man naxnu ciddaanu annagu nahay ha u sheegin walaa tuhbirhu ha uga warramin man naxnu yani yaanu nahay ha uga warramin yacni qof maanu nahay ha u sheegin ha odhan heblaayi heblaayi ahaad fa dakhala bilaalun bilaal waa uga warramaya uga warrami maayo midna ma odhan maa ka dhaqaaqay nebigiibuu u galay calayhi salaatu wasalaam fa dakhala bilaalun bilaal baa u galay calaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaahay fa sa'alahu waa weydiiyey wuxuu laba dumara albaabka taagan sidaa iyo saa iyo saasay ku weydiinayaan fa qaala lahu rasuulullahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yihi rasuulki ilaahay man humaa labada dumari wacayo ayo kuwamay ahaayeen mar hadduu nebigu weydiiye kama qarin karo waayo amarka dumarku ay yidhaahdeen inuu bilaal raacaa waajib kuma ahayn haddiiba laga soo qaado inay waajib ahaydna weydiinta nebigu weydiiyaa ka waajibnimo badan iyadoo uu nebigu weydiiyey inuu ka qariyaa nebiga dee markaa mid u bannaan ma qaala wuxuu idhi imra'atu min alansaar baa u sheego wuxuu idhi gabadh ansaar ah ansaar ka mid ah wa zaynabu iyo zaynab labadaa weeye fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ayu zayaanibi hiya saynabooyinka teebay ahayd yacni markaa saynabyo kala duwan baa jirtay saynabyada teebay ka ahayd ya saynabtii in lasii fasiruu doonay qaala wuxu uhi imra'atu cabdillaahi cabdullaahi mascuud sawjadiisii ama ooridiisii weeyey waa haweenaydii cabdullahi mascuud qabay fa qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam wuxu yidhi rasuulka ilaahay lahumaa ajraani waxaa u sugnaaday laba ajar ajru lqaraabati wa ajru asadaqa ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqanimada laba ajar baabay ku helayaan iyagu ma gudaysaabaa su'aashooda ahayd wuxuu tilmaamay intay guddeen weliba fadli badan taho laba ajar lagu helayaa ajarkii sadaqadii iyo ajarkii qaraabanimada muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa sadaqadda ay markaa haweenaydu siiso ninkeeda inay asaxayso oo sadaqanimo u gudayso oo xataa zakada faralka ah sida saxiixa ah waa laga daliishadaa xadiiska inay gudayso inay siiso sakadii faralka ahayd sadaqadu hadday sadaqa sunnaa tahayna iyadu ishkaalba male inay gudayso laakiin sakada faralkaa ah lafteedu haddii ay siiso ninkeeda waa gudaysaa waayo infaaqiisu waajib kuma aha inay ninka masruuftaa iyada ma saara mar haddaynay saarayn waajib waajib ku ridi mayso saas aawadeed xataa sakada inay siisaa way asaxaysaa oo taasi waxaweyan waa gudaysa nebiguna istibsaal ma samayn oo ma kala weydiino ma odhan sadaqaddu marka waxa mid sunnaaba mid waajibaa ee wuxuu sheegay markaysaga inay gudayso qaacidaduna maxay ahayd tarku listibsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazil manzila alcumuumi fi lmaqaali wayaxsunu bihi alistidlaal cibaaro laga sheego imaamu shaafici raximah llah wuxu uhi mas'alo siyaalo kala duwan inay u dhacday aqbari karta oo haddii laga xikaayoodo laga qisoodo la sheego oo aanu nebigu kala su'aalin ma siday u dhacday oo sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd aanu kala weydiin ee markii loo sheegay uu yidhaahdo waa sidaa xukun ka sheego waxaa laga qaadanayaa farqi inaynay kala lahayn siday u dhacdaa inay sidan ahayd iyo inay sidan ahayd yacni waxaway sadaqaddu inay sunno tahay iyo inay waajib tahay labadaba markaa u dhici karays haddana nebigu ma kala weydiino ma odhan sadaqadani eh, tafsiil ma gelino ma odhan hadday sunno tahay waa kaa gudaysaa hadday laakiin markaa waajib tahay kaa gudi mayso ama sadaqadaad weydiinaysaa ma aad la baxaysaa ma mid sunna aba ah, mise waa mid waajiba ma odhan mar hadday caynkaa tahay waxaa laga qaadanaya farqi inaynay kala lahayn siday u dhacdaaba xukunkaasi inuu noqonaayo yani waxa weeye mid eh, ku caama inuu noqonayo eh, wa calaa aytaamin fii xujuurihima agoontan waxaa suuragala agoon cid kale markaa dhashay inay tahay oo ayan iyagu dhalin eh, kolay dee agoon maadaamay yihiin cabdillahi inaanu dhalin waa la garanaya laakiin zaynab lafteedu inayna dhalin ayay aqbali kartaa oo agoon markaa ay barbaarinaysay oo iyadu kafaalo qaadatay inay markaa tahay ayay marka aqbali kartaa ubadkeeda hadday markaysagaa ku jiraan lafteeda yani markaa culammada qaarkood yani meesha waxbay soo geliyaan waa masalo ayay marka waxa masale niqaashaan laakiin sida markaa caanka ah oo jamaahiirta culammadu ku tageen oo bal ay ku soo naqliyeen bacdigood ijmaacba waa in sadaqadu asalkiiyo faraca ayna ku baxayn asalkiisa iyo faraciisa inaynay qofka ku baxaynin sadaqadii waajibka ahayd ee zakada ahayd inaynay ku baxayn waayo waa cid markaa waajibkoodu saaran yahay waajibna waajib laguma rido marka waxa weeye calaa kulli xaal ubadkani ubad cid kale dhashay inay tahay ayaa markaysa markaa culamada qaarkood ay ku xambaareen saasay ku tawjiihiyeen oo ay markaa ku tilmaameen laakiin haddii la yidhahdo sadaqadu waa sunna haddii la yidhaahdo dee sadaqadda sunnada ahi yacni waalidada iyo ubadka iyo markaa cid walba waa ku baxaysaa iyo cid walba waa ku baxaysaa zawjku zawjadiisa mid sunnaha waa siin karaa yacni waxa weeyaan waalidadii waa siin karaa ubadkiisa waa siin karaa taas iyadu ishkaal marka waxa ma laha xadiiska waxaa loo keenay lahumaa ajraani ajruulqaraabati wa ajru sadaqa yacni taas ayaa marka laga tilmaamaya agoontana waxay aqbali karaan inay markaa qaraabo la yihiin agoon ha ahaadaan laakiin qaraabo inay markaa la yihiin marka silatu arxaamkii saasay u khusaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk